الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii الducaaء min الkitaabi والsuنة waxaan maraynay ducooyinka rasuulka salى الlahu عalayhi wasalam uu ku ducaysan jiray ummaddiisa kuwii uu baray ducooyinkii ay saxaabadu weydiiyeen radia allahu canhum rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam oo yidhaahdeen qaarkood rasuulka allow ii sheeg waxaan ku ducaysto ducooyinkaasoo markaa aan nidhi dhammaantood way sugan yihiinoo waa axaadiid waxay u badan yihiin inta badan saxiixa oo rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam ariiq saxiixa lagu soo guuriyey waxaan maraynay raqamka siddeetan iyo saddex ducada ah allahuma inii acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljumni wa acuudu bika an uradda ilaa ardali اlcumuri wa acuudu bika min fitnati اddunya wa acuudu bika min cadaabi اlqabri ducada rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ayaa ku ducaysan jiray saxaabiga jaliilkee ee casharada ka tirsan tobanka almubashariina lahum biاljanna sacad ibn abi waqaas wuxuu ahaa saxaabiga jaliilka isagaa xadiidkan warinaya isagana wuxuu ahaa dadkuu amri jiray inay ku ducaystaan kaana ya'muru bihaؤulaaءi اlkalimaat wa yuxadiثu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam dadku wuxuu dhihi jiray war ducaadan ku ducaysta kadibna wuxuu odhan jiray xadiidkaa waxaan ka maqlay rasuulkaan ka maqlay iyo ducadaan saxaabiga jaliilka ah sacad sidaasuu samayn jiray xadiidka isagaa warinaya xadiidkanna waa xadiid saxiixa weeyaan albukhaari baa soo saaray kitaabu dacawaat baabu tacawudi min albukli allaahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangeli min albukli bakhaylnimaan kaa magangelayaa bakhaylnimadu waa cudur xun weeyaan sidaan soo marnay allahna uu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun bukhligu wuxuu ka soo horjeedaa karamka deeqsinimaduu ka soo horjeedaa wa acuudu bika waxaan kaa magangeli rabbiyow min aljumni fulaynimaan kaa magangelayaa horey waxaan u soo sheegnay inta badan way israacaan qofku bakayl hadduu noqdo fulayna wuu noqdaa geesi hadduu noqdana deeqsi buu noqdaa wa acuudu bika rabbiya waxaan ka magangeli an uradda ilaa ardali lcumuri in la ii celiyo an uradda in la ii celiyo aan kaa magangeli rabbiya waacuudu bika waxaan kaa magangeli an uradda in la ii celiyo ilaa ardali lcumuri cumri lagu cantatabo oo caqliga lagu waayo oo xoogga lagu waayo weeyaan ardalil cumriga culammadu waxay leeyihiin wahuwa albuluuqu ilaa xaddin fii xaalati اlkibar qofka inuu aada iyo aada u weynaado oo maalan cumrigiisa intuu dheeraado indhihii waxba aynan u qaban karin xubnihii waxba uusan ka qaban karin taasoo kale markaa ilaah in laga maangalo weeyaan adigana waad rafaadaysaa dadkiina way kugu rafaadayaan taasuu ka magangeli jiray wa acuudu bika rabbi waxaan ka magangeli buu odhan jiray min fitnati dunyaa adduunyada fitnadeedaan ka magangelaya inaan adduunyada ku fidnoobo shahawaadkeeda inaan ku fidnoobo oo aakharadii aan hilmaamo adduunkii hadduu ku mashquuliyo waxa weeyaan waxa ugu weyn uu kaa mashquulinayo aakhiradii weeyaan marka adduunkaagii inuu kuu noqdo midaad aakhirada u shaqaysato weeyaan taasaad ilaahay weydiisanaysaa ilaahayna waxaad ka magangeli adduunyada fidnadeedaad ka magangeli fidnada adduunyadu waa badan tahay dad baa maal lagu fidneeyey oo aakhiradii iska hilmaamay dad baa maalan eh, mansab iyo madaxtinimo lagu fidneeyey oo aakhiradii iska hilmaamay taasaa laga magangeli ilaahay hadduu wax ku siiyo markaa inuu wax khayr qabo uu ku siiya laga baryayaa wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min cadaabi اlqabri qabriga cadaabtiisaan kaa magangelayaa masalada ay ku weydiinayaan labada malag ilaahay inuu ku waafajiyo jawaabta fiican oo jawaab fiican allah subxaanaه wa tacaala uu ku waafajiyo taasaad markaa baryaysaa qabriga waxaan soo marnay in qofka loogu nimcaynayo ama lagu cadaabayo laba malo qofka inay wax weydiinayaan saasaan soo marnay marka rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ducadaasuu ku ducaysan jiray ilaahay bukli buu ka magangeli jiray fulinimuu ka magangeli jiray fulinimada ma cadowgoo laga cabsado keliya xaqa oo lagu hadlo maalan in alle subxaanaه wa tacaala uu ku waafajiyo munkarkoo la reebo maalkoo la bixiyo shajaaca geesinimo wax kasta alle subxaanaه wa tacala inuu kaa dhigo marka qof geysiga fulaynima uu kaa ilaaliyo ducada markaa waa ducaa fadli badan weeyaan oo qofka muslimka la doonayo inuu daa'imo oo uu ku ducaysto ducada siddeetan iyo afaraad ee rasuulka uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu odhan jiray allaahuma kfir lii rabbiyow ii dhaaf khai'atii gafkayga allow ii dhaaf wixii gaf aan u sameeyey oo markaa si ulakac u samaynin wax waxaa jira mar gafku kaaga dhacayo iyo midaad ulakac iyo kas iyo maagga aad u samaynayso allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf khaطa'ii waxaan u sameeyey markaa si gafa wajahlii jaahilnimo waxaan u sameeyana ilaahu ii dhaaf wax waxaa jira marmar kugu dhacayo cilmi aadan u lahayn ama tacaamul ha ahaado dadka adla tacaamulayso ama maba garanaysid wood ku dhacday cilmi uma umalihi taana ilaahay markaa inuu kuu dhaafo waisraafii baan rabbiyow kaa magangelayaa fii amrii amarkayga inaan israaf ku sameeyo maalan allah subxaanahu wa tacaala inuu kaa ilaaliyo waxyaabaha uu ku amray inaad dhinac marto waisraafii fii amrii waisraafanaa fii amrina waa kan soo marnay inay dadkii ambiyada la socday ku ducaysanayeen wasraafanaa fii amrina wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu rabbana kfir lana dunuubana waisraafana fii amrina waisraafii baan kaa magangelayaa fii amrii amarkayga dhexdiisa inaan markaa ama waisraafii rabbiyow allaahuma kfir lii rabbiyow ii dhaaf israafii xadgudubka aan ku sameeyo fii amrii amarkayga iyo umuurtayda iyo waxa khayra li amray ee aanan siday ahayd aanan ula imaanin rabbiyo taana ii dhaaf wamaa anta iyo waxa aad adigu aclamu bihi maagaaba aad ugu og tahay minii xaggayga waxaa jira waxyaaba badanoo ilaahay uu kugu og yahay oo bani aadamka aynan kugu ogeyn adiga kuu qarsoon rabbi baa markaa og khaainat alacyun wamaa tukfi suduur ilaah baad markaa weydiisanaysaa wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad igu og tahay allahuma kfir lii rabbiyow ii dhaaf baad odhanaysaa hazlii rabbiyow ii dhaaf waxaan jees jees u sameeyo rabbiyow ii dhaaf wajiddii iyo waxaan ulakac u sameeyo kaskas wa khaطa'ii iyo waxa aan ma aragtay khaa ahaan iyo gef ahaan aan u sameeyo wa camdii waxa aan si ulakaca u sameeyo jiddiga waa dhabdhab weeyaan wa jiddii waxa dhabdhab aan u sameeyo way isu dhow yihiin iyo wacamdii ulakac waxaan u sameeyo wa kullu daalika arrinkaasoo dhanna cindii bay ahaatee rabbi o ii dhaaf arrinkaasoo dhanna waa laga heli waxaa jira dembiye aan u sameeyo hazal anigoo iska ciyaaraya waanan marka u malaynayn waxaan dembi inuu yahay wajiddii dhabdhab dembi aan u sameeyana wuu jiraa wa khaa'ii midaan gefgaf u sameeyana waa jiraan anigoon markaa ka warqamin dembi inuu yahay wa camdii dunuub waxaa jira olakacad u samaynayso oo lagaa reebay waxaad ogtahay waxaan inuu xaaraam yahay markaasaad ku dhacaysaa wa kullu daalika arrinkaasoo dhanna cindii buu ahaaday rabbiyow xadiidkaa markaa waa muttafaqun calayh albukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidka abu muusa alashcari cabdulaahi bni qays baa rasuulka sal allahu alayhi waaalih wasalam ka warinaya marka ducadan waxa weeyaan duca runtii waxyaabo badan kulansatay in ilaahay dambi dhaaf la weydiisto oo lagu weydiisto marka alfaad wuxoo dhan camimaya ilan hadda waxaad sheegtay khaطa'ii baad sheegtay jahlii baad sheegtay waxyaaba jahli aad u samaynayso wa israafii fii amrii baad tidhi rabbiyo waxaad igu og tahay rabbiyo waxaan hazal u sameeyo jees jees aan u sameeyo waxaan dhab u sameeyo waxoo dhan baad ilaahay weydiisatay marka ducada waxa weeyaan qofka muslimka kama marmo intaasoo dhanoon soo sheegnay oo acmaala waxaa laga yaabaa qofka maalintiiba inay ka dhacdo sanadkii iska daayay qof baa laga yaabaa maalintii intaasoo dhan khata inuu ku dhaco wajahli jaahilnimo wax inuu ugu dhaco ha lagu dadaalo marka in ducada lagu ducaysto waana marka min adkaari الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam wa min adciyaة الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam weeyaan tii uu ku ducaysan jiray rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ducada siddeetan iyo shanaad ee rasuulka sal allahu alayh wasalam ka sugan waxa weeyaan inuu qofku ku ducayso allahuma inii dalamtu nafsii dulma kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa ant faqfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur اraxiim ducada salaada lagu ducaystaayo waad garanaysaan cabdullaahi bni camr ibn اlcaas baa rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam ka warinaya abu bakr radi allahu canhu shaykhu lmuhaajiriina walansaar baa rasuulka u yimid maalin maalmaha ka mid ah markaasu wuxuu ku yidhi yaa rasuula اllaahi callimnii ducaaan adcuu bihi fii salaatii rasuulka allah waxaad i bartaa duca aan salaadayda dhexdeeda ku ducaysto waa abu waad garanaysaan fadligiisa radia allaahu canhu haaniya nayni id humaa fi اlgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan weeyaan ninka rasuulka u imanaya ee weydiinaya duca inuu baro waxaad ka garanaysaa halkaa saxaabada siday markaa khayrka ugu dadaali jireen iyagoo ilaahay janno ugu bishaareeyey oo raalli uu ka noqday laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara baa haddana waxay weydiisanayeen rasuulka sal allahu calayhi waaalihi wasalam inuu baro waxay ku ducaystaan salaada dhexdeeda maxaad u malaynaysa annaga markaa waa inaad ducada markaad maqasho aada xifdiso weeyaan oo aada barato ila rasuulkii sal allahu alayh lama joogno xadiidkii iyo ducadii waa noola soo guuriyey fadligeedii baan ognahay qofka weydiistay ducada fadligiisaan garanaynaa rasuulka sal allahu alayh oo ku hadlay baan ognahay rasuulka sal allahu alayh fadligiisii iyo darajadiisii iyo allah subxaanahu wa tacaala wax khayraade uu siiyey kadib rasuulkeena sal allahu alayh wasalam abubakr wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma allow inii dalamtu nafsii inii aniga dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman kaiiran dulmi badan baan markaa dulmiyey walaa yakfiru dunuuba ilaa ant walaa yakfiru ma dhaafo oo ma tirtiro ma daboolo adunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooye yaa dembi tirtiraya waman yakfiru dunuuba ila allah ilaahay umbaa loo ordi soomaa adduunyadaan cid la weydiisan karo dembi inuu kaa tirtiro ma jiro cid la weydiisanayo min duuni illaahi subxaanaه wa tacaala walaa yakfiru dunuuba ilaa anta walaa yakfiru ma dhaafo adunuuba dunuubti ilaa anta fakfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika agtaada ahaaday warxamnii rabbiyow ii naxariiso innaka anta adiga algafuuru allah waxaa tahay dembiyada markaa daboolo dhaafa aafir dembi waqaabili اtawbi shadiidi اlciqaabi di طawl laa ilaaha ilaa huwa ilayhi اlmasiir asmaadaasaa lagu tawasulaya algafuuru allah dembiyada dhaafaa tahay waa ismu min asmaa illaahi jala wacala sidoo kale waxay leeyihiin culamaa alluga algafuur marka la dhaho waa facuul weeyaan min abniyati اlmubaalaga waxa weeyaan waa lagu xeel dheeraaday weeyaan luqa ahaan kafuur marka la dhaho aad bay u xeel dheer tahay dembiyadoo dhan kan dhaafaa tahay weeyaan alkafuuru alraxiimu dadka u naxariista ducadaa marka ha lagu ducaysto xadiidkana waan tilmaamnayo muttafaqu calayhi weeyaan bukhaari baa soo saaray kitaabu اlaadaan muslimna kitaabu adikri wاdducaaءi wاtawbati wاlistikfaar buu ku soo saaray rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam abubakr ducadaasuu baray baridda rasuulkeena sal allahu alayh wasalam abubakr ducadan uu baray radia allaahu canhu waxa weeyaan waxaa laga fahmayaa ducadan fadliga ay leedahay iyo in qofka muslimka ah inuu aakhiro doorto bay u fiican tahay oo adduunyadan markaa dhibkeeda uu markaa iska hilmaamo oo uusan siinin ahmiyad badan ducada ibar uu yidhi salaadayda inaan ku ducaysto rasuulkeena sal allahu alay slam abubakar wuxuu baray waxyaabo aakhiradiisa anfacaya oo ah ilaahay dembigiisa qofka inuu dhaafo naxariisna uu siiyo oo u naxariisto muusan dhihin taa ku ducayso adduunyada ku ducayso wax kale bari muusan odhan aakhiradiisii wax anfacaya u sheegay rasuulkeena sal allahu alayhi wa aalihi wasalam qofka markaa dembiyo badan buu gelayaa maalintii baa dembi ku dhacaysa dulmi baad ku dhacaysaa naxariista ilaahay iyo makfaradiisa lagama maarmee marka ha lagu dadaalo ducadaana ha la xifdiyo dadkii wanaagsanaana ama abuna aadam iyo xawaa ducadan oo kale ku ducaysteen allah subxaanaه wa tacaala markuu jannada ka soo saaray ay arkeen iyagoon dhar qabin waa kay ku ducaysteen rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam tغfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin Ah, rabbiganow nafteenaan dulminnay haddaadan noo dembi dhaafin oo aadan noo naxariisan khaasiriintaan noqonayna sidaa awadeed buu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ducada wanaagsan abubakar u baray asmaa ulxusna sidoo kale in lagu ducaystana waa laga fahmayaa ducadoo dhan markuu soo waday allahuma inii dalamtu nafsii waxaa lagu soo gebagabeeyey inaka anta algafuur raxiim waxaan soo marnay aliduu biya da اljalaali wاlkraam waxaad ducadeeda badisaan inaad ku ducaysataan ya da اljalaali wاlkraam mar kastood ilaahay baryayso waxaa la rabaa asmaa اlxusnaa inaad ku tawasushood ilaahay ku barido allahuma اkfir lii inaka anta gafuur الraxiim allahuma arxamnii inaka anta الraxiim allahuma yasir lii amri in sidaa lagu ducaystana waa laga fahmayaayo waayo labada asmaa ee sharafta leh oo allah subxaanaه wa tacaala uu leeyahay buu abubakar ku baryay allah subxaanaه wa tacaala rasuulka ugu baray ducadan marka waxay ka mid tahay bay leeyihiin culummadu min jawaamic min aljawaamic bay ka tahay ducooyinka waxyaabo badan kulansada maxaa yeelay waxaa ku jira in allah subxaanaه wa tacaala makfiro la weydiisto iyo dembigii inuu kaa tirtiro kaa daboolo raxma ku jirto khayr kuu keenaysa asmaadii subxaanahu wa tacaala baad allah subxaanahu wa tacaala ku bariday marka ducaa waxa weeyaan jaamic oo qofka la doonayo inuu xifdiyo salaadana waa lagu ducaystaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam saxaabada sidaasuu u baray markaad ataxiyaadka akhriso oo aada isticaadada la timaado allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wamin cadaabi alqabri wamin fitnati almaxya walmamaat oo aada nebiga ku salliso ducada ugu horaysa la akhrinaya tan weeyaan allahuma inii dalamtu nafsii dulma kaiira walaa yakfir الdunuuba ila ant faاkfir lii makfiraة min cindik warxamnii inaka anta algafuur الraxiim ducada siddeetan iyo lixaad ee rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan wuxuu odhan jiray allahuma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu وإilayka anabtu wbika khaasamtu اllahuma إنii acuudu bcizatika laa إilaaha ilaa أnt an tudilanii أnta اlxayu اladii laa yamuut wاljin wاlinsu yamuutuun xadiidka waxaa warinaya cabduلlahi bnu cabaas radi allahu canhuma muslim baana soo saaray rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam salaatuleylku ducadaa ku ducaysan jiray markuu salaada uu istaago allaahuma allow laka adigaan aslamtu ku hoggaansamay isagoo hoggaansanaaba rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam oo dariiqa toosan ku hanuunsanaa buu haddana allah subxaanahu wa tacaala ammaanayaa yuu leeyahay waa ku hoggaansamay wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey rabbiyow wa calayka dushaadaan wakaltu tala saartay amarkay oo dhan rabbiyow adigaan kuu dhiibay adigaan kuu hoggaansamay laka aslamtu xukunkaaga iyo amarkaaga waxoo dhan adigaan kuu amarkayga amarkaagana u hoggaansamay xukunkaaga amarkayga iyo xukunkaygan adigaan kuu dhiibay adigaan ku rumeeyey adigaan ku tala saartay sidaasuu ku ducaysan jiray wa ilayka xaggaagaan anabtu rabbiyow u noqonayaa xaggaagan soo waajahay xaggaagan soo aadayoo u soo cararay anabtu markaad leedahay aqbaltu weeyaan adigaan ku soo qaabilay daacadaydii iyo cibaadadaydii oo dhan adigaa iska leh waa towxiid weeyaan wa bika sababtaadaan khaasamtu u doodayaa ama aan u doodaa difaacaaga rabbiyow diintaada difaaceeda iyo allah subxaanaه wa tacaala sharafkiisa iyo towxiidkiisa oo la difaaco ayaan ku taaganahay wa bika sababtaadaan khaasamtu u doodaa maalan waxaa jira acdaa llaahi jala wacalaa dad waxaa jira ama diinta wax ka sheegaya ama rabbi wax ka sheegaya ama rususha wax ka sheegaya adiga dartaadaan markaa arrimaha u difaacaa marna bayaan biاlxuja marna bisayfi wasinaan cid kastoo kaa hor timaado cadow kula noqota ayaan rabbiyow la doodaa oo aan markaa difaaca allaahumma allow innii acuudu waan magan bicizatika cizadaadaan magan waa ifa min sifaat illaahi jala wacalaa cizada markaad leedahay waxaa laga keenay maadaama allah subxaanahu wa tacaala alcasiiz uu yahay isagaa sharaf leh soo maa cizadaadiyaan markaa magan laa ilaaha ilaa anta ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye rabbiyow sharaftaadan magan gelayaa iyo awooddaada an tudilanii inaad i lumiso oo ariiqii xaqaha iga leexiso anta alxay rabbiyow adigaa markaa nool oo noolaanaya oo aanan dhimanaynin allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum anta alxay aladii laa yamuut allah aanan dhimanaynin waاljinnu waاlinsu yamuutuun laakiin makhluuqaadka way dhimanayaan waاljinnu jinnigii iyo waاlinsu insigii yamuutuuna way dhimanayaan laakiin rabbiyo adiga geeriyoon maysid waa alxay subxaanahu wa tacaala noloshiisa waa daa'im weeyaan laa ta'khuduhu sinatu walaa nawm hurdo ma qabato iyo mugaato toona saasuu ku ducaysan jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam waa duco markaa aada iyo aada u wanaagsan oo qofka allah subxaanah wa tacaala uu waafajiyo habeenkii inuu soo kaco ducada inuu ku furfurto way fiican tahay allah subxaanah wa tacaala cizadiisii baad magan gelaysaa ilaan qofka cizo doonaya waa inuu allah subxaanah wa tacaala ka raadiya allahuma inii acuudu bicizatika allah wuxuu yidhi jala wacalaa man kaana yuriidu اlciza falilaahi اlcizaةu jamiica qofka cizo raadinaya guul raadinaya sharaf raadinaya waxaasoo dhan rabbi baa iska leh rabbi طaacadiisaa lagu gaara guul miyaad rabtaa ilaahay aطeec sharaf ma rabtaa ilaahay طaacadiisa ku dadaal ilaahay wuu ku sharfayaa wuuna ku guulaynayaa allah jala wacalaa sidoo kale wuxuu yidhi munaafiqiintii markay mu'miniintii iyo rasuulkii iyo dadkii raacay wax ka sheegeen oo ay yidhaahdeen laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli اllah allah wuxuu yidhi walilaahi اlciza walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun lain rajacnaa ila اlmadiinati layukhrijana alacazu minha اladl madiine markaan ku noqonno dadkeenna sharafta leh oo cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul dadkiisii iyo wixii raacay waxay yidhahdeen madiine markaan ku noqonno waa la kala bixi doonaa nimankan maka ka yimid ee qaxootiga ah madiine ka saaraynaa ilaahay baa haddee maqlaya oo samiica allah subxaanaه wa tacaala aayadahan buu soo dejiyey ma dadkaasaad wax ka sheegaysaan almuhaajiruun idinkoo munaafiqiina oo afkii wax ka sheegaya uurkiina gaalnimo ay ka buuxdo sidaa haddaad tihaahdeen walilaahi اlciza sharaf ilaahay iska walirasuulihi iyo rasuulkiisa walilmuminiina iyo kuwii rumeeyey walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun munaafiqiin laakiin kama warqabaan cizada ma garanayaan cizada wax kale u maleeyaan hadalka ay ku hadlayaan bay cizada u maleeyaan laakiin allah subxaana wa tacaala yaa cizale iyo rasuulkiisa iyo kuwa raacay facalaa kulli xaal ducada waa duco aada iyo aada u wanaagsan allah subxaana wa tacaala in lagu baryana waxa weeyaan way fiican tahayo maxaa yeelay ducadu waa min alcibaada ka badta adducaau huwa alcibaada waa kan soo marnay allah waa kuu yidhi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum udcuunii astajib lakum ibarya waa idinka ajiibayaaye allahna subxaanaه wa tacaala waa xay weeyaan alle markaa nool weeyaan isagaa wax la weydiisaa dad dhimanaya maxaa wax laga weydiisan watawakal calى اlxayi اladii laa yamuutu wasabix bixamdi tala saaro allah subxaanaه wa tacaala nool oo geeri aynan ku dhacaynin jinni iyo insi way dhimanayaane ducada markaa waa duco aad iyo aad wanaagsan oo la doonayo markaa in la xifdiyo cabdullaahi ibn mascuud rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu ka warinayaa waa ducadii siddeetan iyo toddobaade inuu rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ku ducaysan jiray ducadan allahuma ina nas'aluka muujibaati raxmatik wacazaa'ima makfiratik wasalaamata min kuli ism wاlghaniimata min kuli bir wاlfawza biاljanna wاlnajaata min annaar cabdullahi ibn mascuud baa xadiidkaa warinaya xadiidkan alxaakim baa soo saaray wasaxahahu wawaafaqahu addahabiy dahabina wuu ku raacay wاlbayhaqiyu fi dacawaati buu ku soo saaray imaam الnawwi mxydiin muxyi الdiin yaxya ibn sharف الnawwi غafar اllah lahu waliwaalidayhi walimashaayikhihi وaxbaabihi wasaa'ir الmuslimiin isagana wuxuu ku soo saaray aladkaar kitaabka lagu magacaabo xadiidkan waxaa xasan ka dhigay sheekha lagu magacaabo cabdulqaadir alarnawud laakiin culummada kale qaarkood imaam maxamed nasr اdiin اlalbani raximah اllah wuu daciifiyey waa duco markaa sugan bay culimmada qaarkood leeyihiin oo la doonaya in lagu ducaysto allaahumma allow inii innaa nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa muujibaati raxmatika naxariistaada waxyaabaha keena baan ku weydiisanaynaa muujibaadka waxay leeyihiin jamcu muujiba weeyaan wahiya maa أwjabat liqaa'iliha الraxma min qurbihi waxyaabaha qofka raxmada u keena weeyaan rabbiyo waxaan ku weydiisanaynaa raxmooyinkaaga waxyaabaha keena weeyaan inaad ku ducaysato allaahuma inaa nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa muujibaati raxmatika naxariisyahaaga badan waxyaabaha keenaan ku weydiisanayna inaadna waafajiso wa casaa'ima makfiratika iyo dembidhaafyadaada waxyaabaha markaa sahla ee noo fududeeyaan rabbiyo ku weydiisanaynaa wasalaamata rabbiyo waxaan ku weydiisanaynaa inaad naga badbaadiso min kulli ismin dembi kasta inaad naga badbaadiso wاlhaniimata rabbiyo waxaan ku weydiisanaynaa alhaniimaan ku weydiisanaynaa inaan ka faa'iidaysanno min kuli birin wanaag kasta inaan ka faa'iidaysano haniimada waad garanaysaan waa maalka gaaladii muslimiinta markay dagaalamayaan iyagoon markaa lala dagaalamin oo ay ka cararaan oo la helo taasaa lagu magacaabaa haniimada waxaad leedahay allah subxaana wa tacaala markaa eh, wanaag aanan ku rafaadin oo si sahal aan u sameeyo rabbiyo ii fudude walhaniimaan ku weydiisanaya ka faa'iidaysi oo iska sahal ah min kuli birin wanaag kasta inaad ii fududayso inaan ka faa'iidaysto ila qofka muslimka maalintii waxaa soo maraya wanaagyaal badan baa soo maraya uusan ka faa'iidaysanaynin subaxdii laga soo bilaabo kale rasuulkeena sal allahu alah wasalam wuxuu yidhi maalan salaatu alawaabiin dadka ilaahay u noqnoqda salaadda ay tukadaan waa salaatu duxaa buu yidhi qofkii waxaa laga yaabay inaan la waafajin rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi qofkii maalintii toban jeer qul huwa allahu axad akhriya guri baa jannada looga dhisaa waxaa laga yaabaa inaan lagu waafajinin waadan ka faa'iidaysan subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah tamla maa bayna asamaa'i waalardi dhulka iyo cerkay buuxinaysaa ajir intaa la eg waxaa laga yaaba inaan lagu waafajinin marka soomaha ilaahay in laga baryo inuu ku waafajiyo waxyaabaha wanaagsan inaad ka faa'iidaysato wاlfawza rabbiyow waxaan ku weydiisanayaa alfawza biاljannati liibaan inaan ku liibaano biاljannati jannadii ama jannada liibaanteedaan rabbiyo ku weydiisanaya inaad isiiso oo jannadii aad igeyso wanajaata iyo badbaadaan ku weydiisan rabbiyow inaad naga badbaadiso min annaari naar inaad naga badbaadiso ducadaa markaa waa duca runtii aad iyo aad u yaa badan weeyaan oo la doonayo markaa in lagu ducaysto xadiidka hadday culammada qaarkood daciifiyeen waxaa jira axaadiid kale oo badan oo saxiixo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka sugan oo sidaasoo kale markaa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam saxaabada uu ugu sheegay duco wanaagsan saxaabiga lagu magacaabo shadaad ibn aws baa maalin maalmaha ka mida ah wuxuu ku yidhi shadaadow dadku hadday dahab iyo dirham hadday aruursadeen adiga wuxuu yidhi ducadan ka faa'iidayso wuxuu ku yidhi ducadan xifdiyo ka faa'iidayso shadaadow dadku hadday business u baxeen oo ganacsi aadayaan oo dahab iyo dheeman iyo luul ay ka shaqaynayaan adiga ducadan ka faa'iidayso rasuulkeena sal اllahu alيه waslm wuxuu ku yidhi allahuma inii asأaluka aلhabaata calى اlأmr wاlcaziimaةa calى الrushd وأsأaluka muujibaati raxmatik وcazaa'ima makfiratik وأsأaluka shukra nicmatik وxusna cibaadatik وأsأaluka qalba saliima وlisaana صaadiqa وأsأaluka min khayri ma taclam وأcuudu bika min شhari ma taclam وأstغfiruka ma taclam inaka anta calaamu اlغuyuub saasuu ku yidhi ducada waa duco صaxiixa weeyaan oo صaxiixada moxamed naصirdiin alalbani bay ku sugan tahay marka ducadaana u dhowdahay oo iyadoo صaxiixa facalaa kuli xaal ducada ha laga faa'iidaysto ducada siddeetan iyo sideedaad ee qofka muslimka la doonayo waxa weeyaan inuu ku ducaysto inuu dhaho allahuma اkfir lilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma اkfir rabbiyo u dembi dhaaf lilmu'miniina ragga allah rumeeyey iyo wlmu'minaat haweenka mu'minaadka ee allah subxaanaه wa tacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey rabbiyo kuwa u dembi dhaaf xadiidkan cubaada ibn saamit baa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ka wariyey waana dadkii wanaagsanaa iyo ambiyadii waxyaabaha lagu yaqaanay inay ku ducaystaan nebiyullaahi ibraahim maalan waa kan naftiisa u duceeyey waalidiintiisa u duceeyey mu'miniinta u duceeyey waan soo marnay rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmuminiina yowma yaquumu lxisaab waa kan ku ducaystay ilaahow dembigayga iyo kan waalidiintayda iyo kan muminiinta rabbiyow dhaaf nebiyulaahi nuux waan soo marnay inuu ku ducaystay rabbi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mumina walilmuminiina wlmuminaat aayadahaasaa laga soo qaatay waxaan soo marnay aan soo sheegnay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam xadiis saxiixa inuu ku yidhi qofkii muminiinta maalin kasta ilaahay dambi dhaaf u weydiiya oo yidhaahda allahuma kfir lilmuminiina wاlmuminaat qofka muslimka in loo qorayo bikulli muminin wa mumina xasana in looga qorayo maanta meeqa muminaad ama muminiin adduunyada jooga hal milyan aan idhaahdo hal bilyan iyo toddoba boqoloo milyan soo maa maalintii xasana haddaada shako war marka yaynan ku dhaafin allaahuma kfir lilmuminiina wاlmuminaat khuabada badanaa way daa'imaan ninka khaiibka ah badanaa taa way ku ducooyaanoo ilaahay u waafajiyaa laakiin annagana khaaska waxaa la doonaya subaxdii adkaaru sabax markaan akrinayno inaynan ku dhaafin ilaahu muminiinta u dembi dhaaf galabtii markaad akhrisanayso inaad u ducayso markuu qalbigaaga ku soo dhaco inaad u ducayso taasaa la doonaya marka ducada waa duco sugan weeyaan xadiidkaas waa xadiid صaxiixa cubaata ibn samit wuxuu yihi samictu الnabiya salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yaquulu man istagfara lilmu'miniina wاlmu'minaat kataba allahu bikuli mu'mini wamumina xasana aلطabaraani baa markaa xadiidka soo saaray fii musnad الshaamiyiin الzayn alciraaqi wuxuu yidhi fii takhriij axaadiiث اlaxyaa isagana sidoo kale wuu soo saarayo markaa inuu xasan yahay buu sheegay abu shaykh ibn xibbaan fi اthawaabi marka wاlmustafiri wاlmustakfiri fi اdacawaati min xadiiثi anas wajawada isnaadahu alhaythamiy fii majmac الzawaa'id xadiidka haythami imaamka lagu magacaabo majmac zawaa'id buu markaa wuxuu sheegay inuu yahay Eh, sanadkiisa inuu yahay jayid inuu yahay facalaa kuli haal xadiidka waxaa xasan ka dhigay alalbani fii saxiix aljaamic assagiir marka aayaddaana way tusaysaa in dadka muminiintaa loo duceeyo iyo dadka muminaadka ah waa markaa sunno fiican weeyaanoo dadkii wanaagsanaa lagu garanayo ducadaa markaa ha faa'iidaysto iyadana ducada siddeetan iyo sagaalaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allahuma اkfir lii denbii wawasic lii fii daarii wbaarik lii fii risqii allaahumma allow ikfir lii denbii dembigayga dhaaf wawasic lii rabbiyow ii waasici lii aniga wawasic lii rabbiyow ii waasici fii daarii daartayda allow ii waasici waa meeshaad degan tahay weeyaan ilaahay marka hore dembi dhaaf baad weydiisanaysaa kadibna ilaahay guriga inuu ku waasiciyo maxaa yeele qofka gurigiisa waasec hadduu yahay qalbigiisiibaa marka u degaya alaabtii ka lumi mayso wax kasta meel buu ku og yahay laakiin guri ciriiri ah hadduu degan yahay markaa noloshubaa ciriiri ku noqonaysa culammada qaarkood gurigaa waxay leeyihin guriga adduunyada laga wadaa ilaahay guri weyn inuu ku siiyo waasica oo dayq inuuna ku siinin adigoo markaa toban qofa ah, haddaad single room haddaad ku nooshihiin waa cadaab sowma Ah, laakiin ilaahay guri weyn oo villa hadduu ku siiyo waxaa weeyaan waxay ka mid tahay nicmooyinka rasuulkeena sal allahu alayh ilaahay uu ka baryi jiray culimmada qaarkood marka iyagana waxay yidhaahdeen daartan waxaa laga wadaa qabrigaa laga wadaa markaad leedahay wawasic lii fii daari gurigayga ilaah iyo waasici qabrigan ilan guri weeyaan awal manaasil alaakhira aakhirada guryaha ugu horeeya la degaya waxa weeyaan qabrigii weeyaan facalaa kulli xaal sidaasaa lagu ducaysanayaa wbaarik lii rabbiyow ii barakee risqii risqigayga ilaahu ii barakee oo ilaahay waxa weeyaan waxaad ka baryaysaa risqi awalan xalaala inuu ku siiyo inuu kuu badiyo xalaashii inuu kuu badiyo inuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyeyna raalli uu kaaga dhigo markaad leedahay wabaarik lii fii risqi intaasoo dhan way soo gelaysaa laakiin haddii maal lagu siiyey oo aadan qanacsanayn ka war maantao dhan adigoo wax kasta haysa inaad calacalayso waa la baaba'ay adduunyadii way xumaatay guryihii baan ku noolaan laanahay wax kasta kor buu u kacay wax la goyn karo ma leh waa dhib weeyaan dadku waa u badan yihiin ilaa dad allah subxaanahu wa tacaala u naxariistay mooye waxa ugu wanaagsanoo ilaahay qofku uu siiye qanaacada weeyaan wabaarik lii fii risqi ilaahu risqigaad isiisanay iyo barakee dadka arrimahaas badanaa waxay ku dhacaan marka wax la weydiisto ama qof qoraaba wax weydiisanaya ama cid kale wax weydiisanaysaa wuxuu leeya hade waxaan haynaba male ama musiibo meelo kale ka dhacday buu leey adduunyadii soomaad arkin zamankan siday noqotay wax waa laisla gaari layahayo nin waxaya male waxoo dhan waa la xiday waxay meele soo maraan ma laha waxba lagama faa'iido waxba ma helno looma baahno marka allah subxaanaه wa tacaala waxa ku siiyey waxaa la doonayaa inaad wax ka bixiso wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun qofkan laguu soo diray wax ku weydiisanaya waa laguu fidnaynaya waxaa rabaa marka inaad wax ka bixiso ku sabarto xadiidka markaa akhrajahu axmed baa soo saaray watirmidi kitaabu dacawaat isagaa ku soo saaray annasaa-i fi sunan اlkubraa buu xadiidka ku soo saaray wabnu abi shaybana wuu soo saaray waxasanahu alalbaniy fi ضaciif الtirmidi wa صaxiix aljaamic الصagiir sidoo kale xadiidka waxaa xasan ka dhigay maxamed nasr diin alalbani marka waa duco wanaagsan ha lagu ducaysto allahuma kfir lii dembi allah subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiiso awalan waxa ugu horeeya qofka intaadan allah subxaanaه wa tacaala intuusan wax weydiisan waxaa laba dembiyadaadii qir horta awalan qof fiican ha iska dhigino marka horeba allaahu muwasic lidaari hadhihin tawaaduc marka hore dembiile inaad tahay oo qof wax la siiyo aadan ahayn ilaahay marka hore u qir waxbuu ku siinayaa laakiin hadaad ka bilowda ka waran allahuma wasic lii daari wabaarik lii fii risqi adigoo dembiila ah. marka hore dheh allaahuma inii dalamtu nafsii bal u fiirso maxaan soo marnay marka hore qof isagaa daciifinaya usuu bihin bihinaya allah subxaanaه wa tacaala allahuma اkfir lii denbii wawasic lii fii daari wbaarik lii fii risqii beydka waasicana iyo waxaan soo marnay adduunyada sacaadadeeda nolosha wanaagsan ee adduunyada waxaa weeyaan ilaahay inuu ku siiyo beyt waasica oo aad ku noolaato haddaa fidnada markay dhacdo aad isku qarin karto sidoo kale markab haniiah gaari inuu ilaahay ku siiyo iyo awr ama gaadiid aad fuusho meel kasta ku geynaya jumcadii maad u baahan tahay waad ku tegeysaa salaada subx maad u baahan tahay waad ku tegeysaa gaadiidka cibaadada in loo isticmaalo weeyaan iyo zawja markaa saalixa ilaah inuu ku siiyo haween wanaagsan qofka saddexdaa hadduu helo nicmo wanaagsan baad haysataa ilaahay u shukri si uu kugu ziyaadiyo ducada sagaashanaad waxa weeyaan ducada cabdullaahi ibnu mascuud baa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka warinaya xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan waxa soo saaray markaa aabaraani fi اkabiir xadiidkana waxaa saxiixiyey silsilada ku saxiixiyey alimaam moxamed bn sdirin albani waa xadiis saxiixoo waxa weeyaan duca aad iyo aad u wanaagsan qofka inuu ku ducaysto allahuma inii asaluka min fadlik waraxmatika fainahu laa ymlikuha ilaa ant allahuma allow inii asaluka waxaan ku weydiisan min fadlika dheeraadkaadaan ku weydiisanaya ilaan rabbiyo waxbaabaad i siisayba marka hore islaamkaad igu hanuunisay owlaad baad i siisay risqi baad i siisay rabbiyow wax waan haystaaye dheeraad baan ku weydiisanaya allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi wasأlu اllaha min fadlihi ilaahay fadligiisa lagama maarmo ilaahay dheeraadkiisa weydiista waraxmatika iyo naxariistaada fainahu laa ymlikuhaa fainahu in اlmra washani arrinku wuxuu yahay laa ymlikuhaa naxariistaada iyo fadligaaga ma milkiyo ma awoodo inuu bixiyo ilaa anta adiga mooye ducadan waxay leedahay markaa sabab bay leedahay bay culammadu yidhaahdaan muxadiثiinta nin acraabi baa rasuulkeena sal اllahu عalيه wasalam u yimid markaasuu yihi rasuulka allow haddee waa gaajaysnahay aad baan u rafaadsanahay rasuulkeena sal allahu alay wasalam raxiim buu ahaa deeqsi buu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam geesi buu ahaa waxbaa lala cuni jiray gacantaa wax lala gashan jiray ma aha dadkeennan wax intay ka dhargaan waxay soo reebaanna qashinka ku ridaya ma ahay rasuulkeenna raashin buu la raadiyey gurigiisa xuma yaalin isaga araabigii markuu dhargay buu yidhahd waa nin acraabiya rasuulkii allow arrinkan oo kale hadday igu dhacdo gaajadan oo kale adigana aad iila joogin maxaan sameeyaa yuu yii rasuulkii allow maxaan sameeyaa way ugu dhici kartaay rasuulkeena sal allahu alah wasalam ducadan buu u sheegay wuxuu yidhi hadday kugu dhacdo gaajo kale oo nolosha kugu adkaato waxaa tidhaahdaa allahuma inii as'aluka min fadlik wa raxmatika fainahu laa yamlikuha ilaa ant bal towxiidka u fiirso rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu dhehi lahaa soo maaha aniga i weydiiso oo i imow ama aniga isoo bari buu dhehi lahaa soo maaha towxiidka rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu barayo saxaabada annagana la doonaya inaan ku cibro qaadano walaalayaal u fiirsada waa sidaa weeyaan marka ducadan sidaasay ku timid marka qof kastoo muslim ah oo noloshu ay ku adkaato waxaa la doonaya ilaahay inuu u noqdo weysayso meelaha ilaahay lagu caabudo tag masaajidda gal musallayaasha tag gurigaaga ilaahay ku bari gacanta ilaahay u taago inuu ilaahay kaa badbaadiyo bani aadam inaad wax weydiisato ilaahay wuu ku siinaya laakiin dadkii haddee tawakulkii baa laga qaaday qofk isagoo wax kasta haysta buu maanta oo dhan telefoon ku hadlaya weli wax ziyaaduu raba isagoo shaqaysanaya kuwaan shaqaysanayn iska da oo imtixaaman ilaah ka saaro laa qof isagoo wanaagsan baa laga yaabaa maantao dhan inuu dad wax weydiisto ma aragtay xadiidka markaa waa xadiid sugan weeyaan oo صaxiixa waana duca runtii aad iyo aad u wanaagsan alimaam ibn abi shayba raximah اllah wuxuu yihi fii musanafihi xadiidkan markuu baabaysanayey musanafkiisa wuxuu u baabaystay alrajul yusiibuhu اljuucu aw yadiiqu calayhi alrisq ducada uu ku ducaysanaya baabkan wuxuu u baab yahay qofka gaajo ay ku dhacdo ama markaa risqigii baa ciriiri ku noqday muxuu ku ducaysanay ducadan buu ku ducaysanaya taasuu markaa keenay sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayhi allahna subxaana wa tacaala fadligiisa wuu badan yahay hala weydiisto allah jala wacala wuxuu yihi qul ina alfadla biyadi illaahi yu'tiihi man yashaa dheeraadkoo dhan alle subxaana wa tacaala gacantiisu ku jiraayo qofkuu doono ayuu allah subxaana wa tacaala siiyaa nebiyullaahi muusa waan soo marnay markii dhibka loo geystay ee la doonay markaa in la dilo waa kan qaryadii ka baxay ninkii baa u yimid oo u naseexeeyey fakhruj inii laka min annaasixiin war dadkan way ku dili rabaane ka carar nebiyullaahi muuse waa kan tegay ilaahay baryey walamaa tawajaha tilqaa'a madyana qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a sabiil ilaahay buu baryey inuu jidka ku hagaajiyo kadibna waxba ma waa kan gaajooday gabdhihii waa kan u waraabiyey arigii u waraabiyey arigii markuu u waraabiyey waxba muusan weydiisan bal u fiirso isagoo gaajaysan oo kaalmo u baahan muxuu yidhi oo uu ku ducaysay ducada waan soo marnay rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir buu yidhi rabbiyow maantaan fadligaagii u baahnahay waxa khayrood ii soo dejisay oo aad ila damacsan tahay rabbiyow maantaan u baahnahay taasuu markaa ku ducaystay nebiyullaahi muuse waana soo marnay ducada ducada sagaashan iyo koobaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducayso allahuma inii acuudu bika min alhadmi wa acuudu bika min altaraddi wa acuudu bika min algaraqi wاlxaraqi wاlharami wa acuudu bika an yatakhabaطanii الshayطaan cinda اlmowt وأعوذ بك من أن أموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لadiiqا taasuu qofku ku ducaysanayaa ayb ducadan rasuulkeena salى الlahu عalayه wasalam waxaa ka warinaya صaxaabiga lagu magacaabo abilyusr baa ka warinaya waa duco runtii aad iyo aad u wanaagsan abu dawuud baa markaa xadiidkan soo saaray waana xadiid saxiixa weeyaan aلطabaraani sidoo kale fi lkabiir buu ku soo saaray صaxaxahu alalbaniy fii صaxiixi النasaaءi wa صaxiix sunani abi dawuud buu ku saxiixiyey rasuulkeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam waxaa ka sugan inuu ku ducaysan jiray allaahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alhadmi dumitaan baan kaa magangelayaa inay maalan guriga inuu ila dumo oo gurigii aan deganaa igu soo dumo bina iyo wax la dhisay inay kugu soo dumaan allahuma zamanadana waad aragteen haddii guryuhu way dumaan min alhadmi baan kaa magangeli wa acuudu bika rabbi waxaan kaa magangelayaa ataradii inaan soo dhaco meel ka soo dhaco min alharami muudin qore min alhadmi ka dhiga haramka wuu keeni doonaa hadmi baan kaa magangelayaa inaan meel ka soo dhaco inuu meel ila dumo dheh waacuudu bika rabbiya waxaan kaa magangeli min ataradi inaan meel ka soo dhaco kasoo dhicid baan kaa magangeli waacuudu bika rabbiya waxaan kaa magangeli min algaraqi maashood baan kaa magangelayaa maalan doon inay ila maashooto ama markab way dhacaan soo maha markaa dadka tahriibaya ducadoodii baa la hayaa caawo tii ay xifdin lahaayeen qofka raba bad inuu koro oo markaa doon u raaco ama markab u raaco ama saxaro ku lugeeyo ducadaad ku ducaysan lahayd weeyaan wa acuudu bika waxaan kaa magangeli min algaraqi baan kaa magangelayaa rabbiyow wa acuudu bika waxaan kaa magangeli waalxaraqi iyo inaan gubtaan kaa magangelaya allahu lmustacaan intaasoo dhan way dhacaan khaasatan magaalooyinka la degan yahay dadka reer magaalka intaa way ku dhacaan dad waxaad arki guriguu ku dumay ilaan baadiyaha guryo ma haystaan dhisan guryaha dhoobada ama aqal hooriga ama soomaaliga isaga jiraanoo wax ku dumaya male laakiin magaaladii guryihii way dumaan meel baa laga soo dhacaya qofkii waxaa laga yaabaa dabaq dheer ama dariishadii inay kula fakato araqii baan ka magangeli walxaraqi dabkiina wuu dhacaa sidoo kale guryaha inay gubtaan walharami waa tii horey sheekhu u sheegay walharami duqnimaan kaa magan wa acuudu bika rabbiya waxaan kaa magangeli an yatakhabaطanii inuu markaa igu ciyaaro ashayطaanu shayطaan inuu i wareeriyo cinda almowti mowtka agtiisa inuu wareeriyo atakhabud waxa weeyaan isaabatuhu bimasin min aljunuun mashan shayطaan inuu ku waalo dad waxaa jira mowtka markuu usoo dhow yahay qalbigooda isku darsamaya towxiidkii bay maalan hilmaamayaan salaadii bay hilmaamayaan waxyaabo badan qof baa hawlo iska gelayay waxaanan jirin iyo xooluu ka sheekaynayay magaaladii uu joogi jiray wuu leeya soo meeshaa ma joogi soo xoolihii halkaa ma marayaan soo guryihii sidaa ma aha cinda almowt wax laga magangalo weeyaan shayطaan marka inuu kugu ciyaaro caqligii inuu shayطaan kaa qaado oo xaqii iyo tawxiidkii aadan asiibin wa acuudu bika waxaan kaa magangeli an amuuta inaan geeriyoodo fi sabiilika jidkaaga mudbiran anigoo sii cararaya oo cadowgii ka cararaya rabbiga waan kaa magangeli wa acuudu bika rabbiga waxaan kaa magangeli an amuuta inaan geeriyoodo ladiiqan anigoo lay qaniinay mas inuu ku qaniinood markaa sidaa u geeriyooto ama abeesaa ku qaniintay intaasoo dhan markaa way dhacdaa ducadan waa duca runtii aad iyo aad u wanaagsan oo la doonayo qofka raba inuu waxyaabahaasoo dhan uu ka badbaado inuu ku ducayso allahna subxaanaه wa tacaala qofkii baryay wuu ka badbaadinaya xadiidkan waxaan sheegnay xadiid saxiixa inuu yahay hadmigii baad ilaahay ka magan gelaysaa gurigaagii inuu kula dumo taradii meel dheer inaad ka soo dhacdo araqii baad ilaahay ka magan gelaysaa xaraqii dabkii baad ka magan gelaysaa dabka zabankan aad iyo aad buu badan yahay waxaa la doonayaa awalan qofka markuu seexanayo sunada inuu raaco hadda waxa daboo shidanoo dhan in la damiyo nalalka in la damiyo faynuus haddii la isticmaalayo in la damiyo kuukaradii in la damiyo waxyaabaha kaneecada la isaga ceediyo hadday shidanta in la damiyo sokatyadii in la damiyo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a waxaa loo soo sheegay madiine isagoo jooga madiine markuu joogay reer baa waxaa la yidhi gurigii ku gubtay rasuulkeena sal allahu alay wasalam aad buu u carooday aad buu u naxay war wuxuu yidhi dabka waa codooba iska ilaaliyu yidhi markaad seexanaysaanna damiya siraadka damiya iyo siraadka aad shidanaysaan ilaan dadkii hore wax yar bay shidan jireen soomaa hadda waxyaabaha lagu gubto oo kale guryaha waxaa ka mid a ah, korontada markay tagto kandal baa la shitaa iyo shumac shumaci baa guriga looga tegi miis baa la dul meeqo qofee sidaa ku gubatay lama rabo dabkao dhan hala damiyo wa bika min alxaraq duqnimadiina waad garanaysaa cantatow laakiin dadku cumrigooda inuu dheeraado iska jecel yihiin laakiin cimrigaaga markuu dheeraanayo ilaahay waxaad ka baryadaa inuu camal fiicanna ku waafajiyo cimrigaaga hadduu khayr darro ku dheeraado ama maalan adigoon ilaahay caabudaynin wax khayra kuu keeni maayo shar mooye ducadaa markaa waa duca runtii aad iyo aad u wanaagsan aan ku ducaysanna rasuulkeenna wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alhadmi wa acuudu bika min altaraddi wa acuudu bika min algaraqi wاlxaraqi wاlharami waacuudu bika an yatakhabaطanii الshayطaanu cinda اlmowt waacuudu bika min min waacuudu bika an amuuta fii sabiilika mudbira waacuudu bika an amuuta ladiiqa inaad markaa geeriyooto adigoo lagu qeeqniinay oo waxyaabaha xasharaadka socda marka ay ku qaniinaan oo waxaa laga yaabaa markaa inaadan asiibin towxiidkii intaasoo dhan arrimahan aan sheegnay waxay keeni karaan qofka khaatimad suubay u keeni karaan hadday ku dhacdo waxaa looga magangelayaa waxaa weeyaan hadduu adigoon diyaar ahayn guri hadduu kugu dumo ka waran adigoon toobad keenin ama aanan ku jirin camal fiican oo saalixa aanan ku dhimanin waa cala tuul khalaas meel aad ka soo dhacdo adigoon diyaar ahayn adigoon diyaar ahayn oo daacada ilaahay ku jirin haddii ay doon kula qaribanto kula maashooto ka waran iyo markab dab hadduu kugu dhaco adigoon toobad keenin waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan marka oo looga magangelayaa waxa weeyaan mowtulfaja weeyaan waxaa lagu qabanaya adigoon diyaar ahayn sidaasuu rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ilaahay uga magangeli jiray darsigeennii caawana intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin